أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka toddobaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray mawduucii ku saabsanaa sutrada waxaa inoogu dembeeyey xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam uu salaada tukanayey sheegayey oo uu ku tukanayey meesha bannaan wuxuu ku tukaday ilaa hayri jidaar baa xadiidka bukhaarigu sheegaya riwaayada ilaa hayri jidaarin sheegaysa culamada qaar waxay ka daliishadeen inaan nebigu sala allahu alayh wasalam sutro u tukanaynin aanu sutro lahayn riwaayada ilaa hayri jidaarna waxay ku soo bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariyey laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidka kama cadda in nebigu sala allahu alayh wasalam aanu sutro lahayn oo jidaarka nafyiga la nafyinayaa kama dhalanayso in sutro oo dhan la nafyinaayo waayo shayga khaaskaa in la nafiyaa shayga caamkaa in la nafiyey ma keensanaayo nafyu lakhas laa yastalzimu nafya alacam culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan shayga gaarkaa ah in la nefiyaa ma laasimsanayo kama dhalanayso shayga caamkaa ah in la nefiyo sutradina waa caam jidaarna waa noqon kartaa waxyaalo kalena waa noqon kartaa waataynu kusoo aragnay axaadiista laakiin jidaarku waa khaas waa nooc gaara oo sutrada ka mid a marka nooca gaarka ee sutrada ka mida nafyiga la nafyinayo kama dhalanayso in sutro oo dhan la nafyinayo saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa nebigu sala allahu alayh wasalam gidaar bayaanu u tukanine inuu bannaanku u tukanaayo sida axaadiista ku soo aroortay inuu wax hortiisa ka mutay oo murshis oo kale halkiisa hore ka taagay ow taa sutro ka dhigay sidaynu ku soo aragnay xadiidka hore ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen ee sheegaya wa kaana idaa sallaa fii fadaa'in laysa fiihi shay un yastatiru bihi garaza bayna yadayhi xirbatan fasallaa ilayha wannaasu waraa'ahu sida xadiidkaasiba caddaynhayo waxaa lagu xambaarayaa inuu hortiisa sidaa wax uga taagay dabeedna waxa uu tukanay marka calaa kulli xaal xadiidkaasi kuma cadda ama sariix iyo daahirtoonna kuma aha in nebigu sala allahu alayh wasalam itlaaq ahaanba aanu sutro lahayn adif ilaa dalik weliba taa waxaad ku dartaa culamada qaarkood waxay iclaaliyeen lafdiga ilaa hayri jidaar ah maca wuruudiha fi lbukhaari culamada qaarkood lafdigaa waa cilleeyeen oo waxay yidhahdeen siqaadda badankoodu umay soo werin ilaa hayri jidaar saa umay soo warin marka ziyaadadaas inay macluulo tahay culamada qaar ku xambaareen oo ay mareen arrinkaana waxaa si ballaadhan uga hadlay masaadirta kala duwane uu ku soo arooray xadiidka lagu soo wariyeyna alfaaddooda ikhtilaafka ku sugan yacni markaa sheegay shaykhulalbani kitaabkiisa silsilatu axaadiisi daciifa mujalladka labiyo tobnaad qismiga labaad waxaana filayaa lix boqol iyo koob iyo sagaashan meelaha inuu ku dhacaayo meesha uu kaga warramayey xagga safaxaadka marka almuhim haddii marka ay macluulo noqoto garanayba inaan la xujaysanayn laakiinba hadday asaxdo fardan wa taqdiiran siday culammada qaar mareen markaa lafteeda miduu daahir ku yahay ma aha sidaas aawadeed ayaan laga qaadanaynin in nebigu sala allahu calayh wasalam sutra aan uu tukaday aan xadiidkaa looga daliishanayn axaadiista uu sheikhu baabkan inoogu soo arooriyey waxyaalaha laga qaadanaayo waxaa ka mid ah ruuxa musalliga tukanaya in la hormaraa inaynay bannaanayn لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين khayra lahu min an yamura bayna yaday oo waxa uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ruuxa ruuxa tukanayo hormarayaa hadduu ogaan lahaa waxa korkiisa saaran oo bimacnaa dembi ah inuu afartan taagnaadaa uga khayr badnaan lahayd inuu hortiisa maro afartankaana riwaayadu ma caddaynin ma afartan maalmood ba ma afartan bilood ba ma afartan sannadoodba riwaayadda soo warisay ee dambe qaarkood waxay yidhaahdeen ee taabiciinta ka midi eh, ma garanaayo afartan kuma afartan maalmoodba mise waa afartan sano abunadri iyo wakayruhu sida laga soo naqliyey calaa kulli xaal ijmaalka ama itlaaqa riwaayadu itlaaqda in lagu kaaftoomo afartanku noocay yihiin aan waxba la xadidin ayaa fiican maadaama riwaayadu aynay xadidin oo riwaayo saxiixa ah oo xadidaysa aynaan u hayn horumarista la hormarayo qofka tukanaya inaanay bannaanayn waxaa kaloo laga qaadanaya axaadiista tilmaamaysa inuu shaytaan weheliyo amaba uu shaytaan yahay ruuxani shaytaan buu yahay waxaa looga jeedaa bimacnaa ficil shaytaan buu samaynayaa fa ina macahu alqariinana waxaa loo jeedaa shaytaankii baa weheliya oo bimacnaa ficilkan ku xambaaraya sidaas iyadaa baa looga jeedaa sidaas ayaa looga jeedaa muqaatalada uu xadiisku amraayo inuu marka hore iska celiyo oo ruuxii markaa uu daafaco hadduu ku joogi waayana inuu la dagaalamo looma jeedo dagaal uu hub u qaadanayo loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamaya mudaafaca riixista la yska riixayo ee la yska daafacayo ee laga ceshanayo jiidhitaanka uu salaada ka jiidhayo taas baa muqaatalo laga cabiray ama laga tilmaamay waxaanay culammadu yidhaahdeen dafciga la daafacaya wuxuu u dhacayaa bilashali falashal sida u kala sahlan oo wax yar hadduu ku tegi karo riixis yar hadduu ku tegi karo mid xoog badan in la riixa maaha marka hore si yaroo latiifa la isaga qabanayaa hadduu ku joogi waayo waa la si yara adkaynayaa hadduu ku joogi waayo waxa weeye waa yacni waa lasii adkaynayaa ilaa marka dambe ay keensato in xoog loo riixo ta laga tilmaamaya waa taas laakiin inuu yidhahdo fal ba dee xadiidka nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam oo toorri baanu la soo baxayaa gelinaya dee waa arrin khalada ya xadiiskana macnaha looga jeeday maa xadiiskana macnaha looga jeeda ma qatlina lama amrine muqaatalaa la amray muqaatalana mudaafacadaa looga jeedaa mufaacaladuna waxay keensataa inta ficilku xagga kale ka xasilayo inuu xaggana ka xasilo marka waxaa looga jeedaa waa marka riixis qofkii layska riixaayo oo marba si sidii hore ka adag loo sii riixaayo macnaha sidaas ayaa looga jeeda hadduu se calaa kulli xaal ku joogi waayo riixistaa adag marka la riixay haddii wax ku gaadhaan riixistaas yacni wax damaani ka iman maayo yani qofkii baa joogi waayey marba si yar baa loo qabtay waa joogi waayey xoog buu doonay inuu ku jiidho dabeedna markaa xoog baa loo riixay ruuxii waxbaa buu noqday qaani ka iman mayso oo maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bidamaan culammadu qaacido macnaheedu yahay waxay tilmaamaan wixii shay sharcigu fasaxay ka dhashaa qaandhow ma aha oo marba haddii loo fasaxay mudaafacadan mudaafacadaa wixii ku gaadha oo tartiibta la sheegayna loo raacay yacni wax damaana ama qaani ka iman mayso taana saas weeye baabun maa yaqtacu asalaata ay haadaa baabu dikri maa yaqtacu asalaata kani wuxuu u baab yahay kii sheegista la sheegaayuu u baab yahay salaadda goynaya ama maa yaqtacu asalaata hada mabxahu waxa salaada jaraaya halkan baa lagaga hadlaya lagu baxsinaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalama yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa yaqtacu salaata arajuli waxaa jaraaya salaada ninka waxa jaraya idaa lam yakun haddaynay ahayn bayna yadayhi hortiisa aynay ahayn ka aakhirati araxli sida kooraha inta ugu dambayso oo kale wax la midi eh haddaanu hortiisa ahayn waxaa goynaya salaaddiisa almar'atu alxaa'idu gabadha qaangaadhka abaa ah goynaysa waalximaaru dameerka ayaa goynaya waalkalbu alaswadu eyga madow baa salaada jaraya qaala abuu darrin abudar saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi jundub ibnu junaada ayaa la odhan jiraye qultu yaa rasuula allaahi waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow maa baalu laswadi min alaxmari eyga kiisa madow xaalkiisu muxuu yahay oo uu kaga duwan yahay ka cas fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam alkalbu alaswadu shaytaan eyga madoobi waa shaytaan xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidku waxa uu sheegayaa saddexdani salaadda ninka inay goynayso gabadha weyn ee bimacnaa qaangaadhka ahi waa goynays alxaa'id waxaa loo jeedaa allatii min sha'niha alxayd ta markaa iyadaoo kale xayda ayaa loo jeedaa ama sifadeedu tahay inay xaydo oo caado hesho laakiin inay mutalabiso taho xaydkii ku guda jirto caadadii ku sugan tahay loogama jeedo sida jamaahiirta ahlucilmiga ku tageen sheekha markaa la yidhahdo ibnu khusayma maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ayaa mas'aladan wuxuu maray ra'yi shaad ah tafsiirka lafdigan la fasirayo oo wuxuu yidhi alxaa'id waxaa loo jeedaa waa tii caadada qabtay baa loo jeedaa buu yidhi tafsiirka uu ibnu khusayma maray kitaabkiisa saxiixa jamaahiirta culammadu may marin ee culammada kale intaannu ogsoonnahay waxay mareen alxaa'id in looga jeedo albaaliqa taqaangaadhkaa in loo jeedo saas aawadeed ra'yiga ibnu khusayme waxay ku tiriyaan inuu yahay kalad aanu sax ahayn sawaabkuna uu yahay siday jamaahiirtu ku tageen mana kala garanaayo ninku marka gabadhani hor martay inay caado qabtiyo inaan caado qabin ma kala oga waa arrin khafi ah xukunkiina arrinkaa khafiga ee qarsoon inuu ku xidhan yahay waa arrin baciid ah arrin daahir oo la idraaki karo oo la garan karo inuu ku xidhan yahay baa mutabaadil oo soo degdegays waxaana dhici karta gabadhii inaynay sheegin inay caado qabto oo xataa haddii la weydiiyo rubama inayna runtu siday tahay inaynay u sheegin baa dhici karta saas aawadeed xukunku wuxuu ku xidhan yahay qaangaadhnimada alxaa'idna mar waxaa loo isticmaalaa ta sifadeedu tahay inay xaydo oo qaangaadhka ah ta qaangaadhtay ah marna waxaa loo isticmaalaa ta mutalabisada ku ahee caadadii ay ku sugan tahay labada mid walba waa loo isticmaalaa inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen marka loo jeedo caadadii mutalabisay ku taho way ku sugan tahay oo dhiiggii caadaday leedahay marka sidaa looga jeedo waa in ta' lagu daraa culammada luqada qaarkood baa sidaa yidhi waatuu ibnu maalik yidhi wama min asifaati bilunhaa yukhas can in istagna lianna lafda nas waxaysu macna alficli yunwataa tarid kadii gadan murdicatun tiflan wurid kaafiyadiisa wuxuu ku yidhahdaa laba bayd oo uu ku tilmaamayo wixii sifooyinka dumar lagu gaar yeelo ee aan raggu la wadaagin ta'da waa ka maarmaa in ta' lagu daro waayo lafdigaaba iskaga cad oo nasku ah lafdigu mar hadduu ku cad yahay oo nasku yahay uma baahna ta'ulfaariqa in lagu daro uma baahna waxaysu macna alficli yunwataa tarid marka macnihii ficilka la niyaysan yaho isaga la doonaayo oo laga tilmaamayo macnihii ficilkaaba ku sugan oo sidaa looga jeedo taadu waa soo arooraysaa kadii hadan murdicatun tiflan welid tusaalaheedu waa saas oo kale oo gabadhani ilmay berri nuujinaysaa waxaa loo jeedaa waa mutalabisa bilirdaac fii hadin berri waxay ku dheehan tahay inay ilma nuujiso markay sidaas yada a tahay ta'dii waa in la geshaa laakiin qaacidada uu sidaas ugu tegey ibnu maalik iyo jamac kale oo culammada ka midi layskuma waafaqsana ee ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan inay mid waliba bannaan tahay haddii mutalabiso ay tahayna oo looga jeedo mutalabisay ku tahay jaaza wajaaze weeyo ta'da in la geliyo inaan la gelin labaduba waa bannaanta wuxuu deliishanayaa ibnu malik aayadda uu ilaahay yidhi yowma tadhalu kullu murdicatin cama ardacat kullu murdicin lama odhan irdaacuna waa sifo dumarka ku gaara maadaama ay sidaas tahay yaday sifo dumarka ku gaara ay tahay haddana ta' baa la geshay tadhalu kullu murdicatin cama ardacat ee murdicin lama odhan almuhim culamo badani waxay kaga jawaabayaan oo leeyihiin markaa mutalabise loo jeedo inay tahay way bannaantay ta'da in la gesho sida aayaddaba loo geshay in laga reebaana waa bannaan tahay siday ugu soo aroortay axaadiis fara badan oo saxiixaynka iyo kayrkoodba ku yimi oo ku tusinaya inaan ta'da la gelin wasfiga xaa'id iyo kuwa la midka ah oo axaadiis badan oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen ayaa ku soo arooray iyadoo gabadha caadada qabta marka la sheegayo alxaa'idun la odhanaayo oo alxaa'idatu aan la odhanayo weliba ibnu maalikna wuxuu ka mid yahay culamada qabtaa xadiiskan saxiixa ahii in loo xujaysanaayo luqada carbeed saas aawoodee waa xujatun calayh almuhim saxiixu wuxuu yahay ra'yiga ibnu maalik khilaafsan ee culammada ku tagtay siday mareen culammada kale siday martay ayaa saxiixa oo ah marka carabi ahaan marka sifo dumarka ku gaara la sheegayo sida xaydka ama talaaqa ama waxyaalaha la midka haddii loo jeedo yacni min sha'niha alxayd ama sifadaasi shaanigeeda ayuu yahay haddii looga jeedana ta'da lama gesho haaliban haddii looga jeedo mutalabisay ku tahayna haaliban ta'da waa la geshaa in laga reebaana waa dhacdaa labaduba oo bannaantoo jaaza wajaaza weeye saasaa saxiixa aanu soo noqonno xadiidka marka ninka salaaddiisii waxaa goynayaa gabadha qaangaadhkii waa goynaysa wasfiga alxaa'id waxa ku baxay tii aan qaangaadhka ahayna ilmaha yarayd ahayd inantii yarayd salaaddii jari mayso dameerkuna salaaddii waa goynaya hadduu hormaro eyga madoobina salaadda waa goynaya haddaba qadcigan salaadda uu goynaya xadiidku sheegayaa ma goyn ajarku nuqsaamaya mise waa goyn salaaddu burayso jamaahiirta culammadu waxay mareen inuu yahay goyn ajarku nuqsaamaayo ee aynay salaaddu buraynin ayaa jamaahiirtu martay ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen daa'ifa culammada ka mid a in qacigan looga jeedo butlaan salaaddu buraysa in looga jeedo sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada qowlkaa dooratay oo yidhi qaciga waxaa looga jeedaa buritaanka salaaddu burayso oo waxau yidhi alxaa'id markuu fasirayay ay ilbaaliqatu waalmuraadu bilqaطci huna albutlaanu qacigana halkan waxaa looga jeedaa buritaan salaaddu ay burto ayaa loo jeedaa haddaba waxaa soo arooray xadiis odhanaya laa yaqtacu asalaata shay-un salaadda waxba ma gooyaan marka xadiiskaas iyo kani meyna iska hor imanayn waxay culammadu kaga jawaabeen xadiidka sidaa ku soo arooray laa yaqtacu salaata shay-un waa daciif oo ma asixin daciifna xujo ma aha xukumna lagama qaato xadiis saxiixana ma caaridayo saas aawadeed lama xujaysanayo haddiiba se laga soo qaadi lahaa oo la qadari lahaa inuu xadiidkaasi saxiix yahay oo sugan yahay saxiix ma ahe xukunkan markaa ma buriyeen ama ma nasakheen in loo awilana ma laasimsadeen waayo jamci baa ka suuragal oo hadduuba asixi lahaa caam buu ahaa axaadiista sheegaysa saddexdan shay inay jarayaanna waa khaas caamka iyo khaasku hadday iscaaridaanna waxay culammadu ay mareen in laysku khasisaayo caamkii iyo khaaskii oo caamkii lagu khasisaayo khaaska sidaas iyadaabay markaa mareen ahlu cilmiga oo jamaahirta culammaduna ay maraan saas aawadeed hadduuba asixi lahaa waxaa la odhan lahaa salaadda wax kale ma gooyaan saddexdaa mooyaane laakiin maba asixin oo waa daciif oo xukum lagama qaadanayo culamada qaarkood waxay u daliishadeen ashyaadan inay salaadda gooynaynin nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu salaad tukaday iyadoo caaisha hortiisa jiifto caaisho lafteedana waa laga soo naqliyey inay tihi markay xadiiskan maqashay waxaa nagu shabbahdeen eyda iyo dameeraha nagu shabahdeen aniguna nebiga sala allahu alayhi wasalam bay tidhi hortiisa anoo jiifa ayuu nebigu tukanayey aniguna aan xagga qiblada ka xigo aan jiifo marka caaisha waxay halkaa ka qaadanaysay maadaama iyadoo nebiga hor jiifta uu nebigu sidaa u tukaday aanu odhanna iga hor baydh salaaddiina aanu gees ugala baydhin inaynay gabadhu salaaddii waxba yeelin saasay caaisha ka deliishatay ahlucilmiga qaarkoodna in badanoo culammada ka midee xadiiska ay soo qaateen dabeedna waxay yidhaahdeen mar haddii xadiiskaaba la hayo yacni markaa ma goynayo goyin salaaddu burayso gabadhii goyn mayso dameerku inaanu gooynaynna waxay u soo qaateen xadiidkii cabdullahi ibnu cabbaas oo isaguna sheegaayey nebiga sala allahu alayh wasalam oo saxaabada tujinaya in cabdullaahi ibnu cabbaas isagoo dameer fuushan inuu yimi dameerkii inuu markaa ama dameertii inuu mariyey safka hortiisa inuu mariyey dabeedna safka hortiisa uu kaga degey dabeedna safka uu galay cabdullahi ibnu cabbaas mana odhan nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii waxbay noqotay ama markaa dabeerkaa gooyay ma odhan taana waxay ku tusinaysaa bay yidhaahdeen inaan dameerku salaadda goynaynin imaam axmed ibnu xambal wuxuu isagu ku tegey riwaayadiisa caankaa eyga madoobi salaadda waa goynayaayo waa burinayaa laakiin xagga naftayda buu yidhi in gabadha iyo dameerku inay salaada jarayaan naftayda waxbaa kaga sugan waayo labadaa xadiis baa jira labadaa xadiis ayaa jira laakiin culammada qaarkood calaa kulli xaal labadaa xadiisna waxay u arkeen inaan xadiiskan caaridayn oo waxay ku kulmiyeen waxay yidhaahdeen caaisha safka hortiisa may marin ee way jiiftay marka mawdica mas'aladaasi ku soo aroortaanu ku gaari yeelaynaayo waxaanu odhanaynaa gabadhu haddaynay dhaqdhaqaaqayn ee ay jiifto amaba ay fadhido oo inay markaa safka marayn oo soconaynin oo jiidhaynin salaaddii jari mayso laakiin hadday marayso xadiidkan kalea sheegayo way jaraysaa xadiidka ibnu cabbaasna waxaan odhanaynaa bay yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam imaam buu ahaa xadiidka ibnu cabbaasna kuma sugnaa in dameerku nebiga hortiisa inuu maray oo sutrada sokadeeda inuu maray kuma sugno ma caddaynaayo ee safka wax ka mida inuu hormaray dameerku ayuu tilmaamaya dadkuna hadday jamac tukanayaan oo imaam leeyihiin imaamka sutradiisa u sutra asaynu shalayba soo sheegnay oo ma'muumiintu sutro gaara ma leh ee sutro waxay yeeshaa ama imaam ama ruux keligii u tukanaya ayaa gabood salaaddiisa u samaysta diidaayana in hortiisa la maro ee haddaanu imaamna ahayn ruux munfarid oo keligii tukanayana aanu ahayn ee uu yahay dad ma'muumiina ay yihiin oo imaam ku xidhan sutro iyagu maba samaystaanba cidda hormaraysana ma joojiyaan oo ma diidaan in la hormaraana dhibaata kuma sugnaa cabdullaahi ibnu cabbaasna safka wax ka miduu dameerka hormariyey uu isaguna maray dee sutradii ma jiidhin nebiga sala allahu alayh wasalam sutradiisa u sutro ahayd sutratu limaami sutratun liman khalfahu imaamka sutradiisa u sutro ah cidda ka dambaysana sutro u ah mar haddii imaamka sutradiisu dadka ka dambeeyana sutro u tahay waxay noqonaysaa in waxa weeye haddaan imaamkii la hormarin inaan sutradii la jirin oo sutrada sukadeedii aan la marin marka baabkeenna aynu ka hadlayno kana kumaba saabsanaba sidaas aawadeed sida saxiixa ah waxay tahay saddexduba inay salaadda goynayaan oo salaaddu ku burayso haddii markaa dameer uu sutrada markaa sokadeeda u maro ama hortiisa oo ku dhow uu maro haddaanu sutro lahayn ama ey madoobi u maro ama markaa gabadh qaangaadhi ay marto ha ahaato gabadha qaangaadhka ahi mid gabowday oo sinagoys noqotay ama ha ahaato mid markaa dhallin yar tay doontaba ha noqotee salaaddii waa goynaysaa hadday hor marto marka masaladaasna sidaas yada ah weeyaan asalaatu tujaaha alqabri salaada la tukado qabriga iyadoo lagu beegan yahay salaada la tukado oo bimacnaa qabrigu ama xabaashu ay ka horrayso tukashada sidaa loo tukadaa halkan lagaga hadlaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yanhaa mid reeba ayuu ahaa can asalaati tujaaha alqabri salaadda la tukado tujaaha alqabri xabaasha meesha ku beegan iyadoo xabaashu hortaada ay tahay aad tukato nebigu insaan loo tukado waa diidi jiray oo fa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam laa tusalluu ha tukannina ila alqubuuri xagga xabaalaha u tukannina bimacnaa xabaalaha oo qiblada idinka xiga ha u tukannina walaa tajlisuu ha fadhiisanina calayhaa xabaalaha korkoodana ha ku fadhiisanina xadiidkuna waa saxiix muslim baana saxiixa ku soo wariyey marka waxaa la diidayaa xabaashii oo ka horraysa inaad tukato waa la diidayaa iyadoo qofka muslimka ay marka uu tukanaayo aanu salaaddiisa marnaba xabaasha uga jeedin oo qasadkiisu uu yahay ilaahay dartii inuu tukado ayaa haddana waxaa la awdayaa waddada mafsadada iyo dhibaatada keeni karta ayaa la diidaya oo waxaa laga taxadirayaa inaan dadku u qaadanin ama ayna ismoodsiinin in xabaasha loo tukanayay oo haddii caado laga dhigto xabaasha xaggeeda iyadoo xabaasha ruuxa ka horraysa inuu tukado qiblada xaggeeda ay ka xigto waxaa laga yaabaa dadka dambe qaarkood inay ku lumaan oo is yidhaahdaan ama waa afdal in xabaasha lagu beego salaadda ama marka dambe loo qaataba xabaasha weliga iyo xabaasha nebiga iyo in loo tukadaa inay tahay mid markaa waxa weeye bannaan ama mid fiican ay tahay marka waxaa ku jirta nahyiga la reebaayo in eh, salaadda loola jeesto xagga xabaalaha loo tukado waddadii mafsadada keenaysa in la awdaayo sadu dariica waxaa kaloo ku jira eh, tashabuhii gaalada la shabahayay oo laga dheeraanayo labaduba waa ku jiraan oo gaalada qaarkood dee waxay u tukadaan xabaalaha xaggooday u tukadaan ama cid ay caabudayaan xabaashooda waa u tukadaan saas aawadeed mukhaalafo la khilaafayo iyo waddadii mafsada keenayso la awdayo labadu waa ku sugantay tashabuha gaalada la shabahayo diidmada la diidayana adilo badan baa ku soo aroortay shaekhulislaam ibnu taymiyana waxa uu kaga hadlay kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaau siraat almustaqiim tashabuha gaalada la shabahayo diidmada la diidayo kitaabkaasuu kaga hadlay si fiicanna uugu sharxay aayaad tashabuha gaalada diidaya in gaalada laysu ekaysiiyo diidaya waa jiraan axaadiis fara badanoo ku soo aroortoo diidaysaana waa jirtaa in gaalada laysu ekaysiiyo marka shardi ma aha qasadkay gaaladu uga jeedaan oo kale in looga qasdaayo ee ficilku muuqaalka daahirka iyo muuqaalka sare marka laga eego inuu isu ekaado qasadku haba kala duwanaadee tashabuha la diidaayay soo gelaysaa masala nabigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam laa tataxaraw bisalaatikum cinda tuluuci shamsi wa guruubiha hawla qasdinina salaaddiinna qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso fa innahaa tatlucu bayna qarnay shaytaan waayo laba geesoo shaydaan dhexdoodaa qoraxdu ka soo baxdaa yacni kana dhacdaa wa idin yasjudu laha alkufaar goortaana gaaladaa u sujuudda marka maadaama gaaladu marka ay sujuuddo markay qoraxdu soo baxayso iyo markay dhacayso oo ay qoraxda u sujuudayaan gaaladu sunne iska mutlaqoo naafilo mutlaqa ah inaynu wakhtigaa tukanno waa laynaga reebay iyadoo la garanayo qofka muslimkaahi hadduu markaa tukado sunne inaanu qoraxda uga jeedin shaydaanna uga jeedin ee qasadkiisu uu yahay allah inuu u tukado laakiin muwaafaqada ficilku iska waafaqayo daahirkiiyo muuqaalka sare tashabuhii la diidaayay soo gelaysaa walow qasadkiiyo niyadu haba kala duwanaadee marka sida laynoogu diiday waa saas loogamana jeedo laa tusalluu ila alqubuuri nahyiga in la nahiyaayo inta qiblada laga jeesto xagga xabaalaha in loo jeesto in laynaga reebayo loogama jeedo waayo sidaasi dee sida inay dhacdo ay soo degdegaysa ama haalibka ama ruux muslima ay ka suuragal tahay ma aha allahuma ilaa ruux jahli uu ka baaliq noqdo ku xeel dheeraaday oo isagu da aan waxba garanayn mooyaane qof wuxuun ka garanaya oo in qiblada in loo jeestaa ay waajib ku tahay garanaya yacni waxa weeye uma jeesanayo intuu qibladii ka jeesto xabaasha u jeesan maayo laakiin maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa iyadoo uu qofku qiblada u tukanayo xabaashu inay xagga qiblada ka xigta ayaa loo diidaya oo xabaashina ay muuqanayso taas iyadaa baa loo diidaya xadiiskani wuxuu sheegayaa laa tusallu ila alqubuur axaadiis kale oo diidaysa ayaa jirta xabaalaha in korkooda lagu tukado axaadiis kale oo diidaysaana waa ku soo aroortay waana axaadiis fara badan oo xaddu tawaatur gaadhaysa dhowr iyo toban saxaabi oo kala duwani ay soo wariyeen oo sheegaysa in waxa weeye xabaalaha aan masaajida laga dhigan ama xabaashii aan masjid laga dul dhisin ama xabaasha korkeedii aan lagu tukan axaadiis fara badan baa ku soo aroortay ficilka caynkaana waxaa samayn jiray inay xabaalaha masaajidda ka dhigtaan ama masjid ka duldhistaan yuhuudda iyo kiristaanka sida nebiguba sala allahu alayh wasalam axaadiisa ku sheegay oo nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam lacnat llahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ilaahay ha nacdalo yuhuudda iyo kiristaanka ayaa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam maxay tahay sababta uu nebigu u nacdalay ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihii masaajid waxay ka samaysteen oo ka yeesheen xabaalihii nebiyadooda bay masaajidda ka dul samaysteen oo ka dul dhigteen axaadiistaana bukhaari iyo muslim iyo kayrkood baa soo wariyey waana mutawaatira qaatala allahu alyahuuda wannasara ittakhaduu qubuura anbiya'ihii masaajid yuxadiru maa sanacuu wuxuu nebigu sidaa u yidhi ayay caaisha tidhi digis uu ka digaayey nebigu sala allahu alayh wasalam wixii yuhuud iyo kiristaan sameeyeen oo kale uu ka digaayey oo yuhuudda iyo kiristaanku nebiyadoodii iyo saalixiintoodii kuwoodii wan wanaagsanaa ay awliyada u qabeen iyo nebiyadii ayay xabaalahoodii ka dul samaysteen kaniisado iyo biyac bimacnaa masaajidda ay ka dul samaysteen meele lagu cibaadaysto nebiguna sala allahu alayh wasalam dee saasuu u xaaraantinimeeyey ugana digey caaishana waa taa tidhi yuxadiru maa sanacuu weliba waxay ku dartay walowlaa dalika ubriza qabruhu hayra annahu khushiya an yutakhada masjida haddaan taasi jiri lahayn oo sidaa nebigu hore aan uga digi lahaynna nebiga sala allahu alayh wasalam meel bannaan baa lagu aasi lahaa meel bannaan ayaa lagu aasi lahaa laakiin waxaa laga baqay in masjid laga dul samaysto xabaashiisa hayra annahu khushiya culammadu waxay u dabdiyeen ama u xarakeeyeen khashiya iyo khushiya baa labada mid walba loo xarakeeyey haddii khushiya la yidhaahdo waa laga baqay waxaa loo jeedaa saxaabadaa ka baqday inay dadka dambe nebiga sala allahu alayh wasalam xabaashiisa korkeeda ay masjid ka dul samaystaan haddii loo dabdiyo loo xarakeeyo khashiya waa siday culamada qaar u xarakeeyeene haddii sidaa loo xarakeeyana waxay noqonaysaa nebigaa ka baqay in xabaashiisa masjid laga dul samaysto xadiidkaana markaa saxiixa ayuu ku sugan yahay waa xadiis saxiixa oo sixadiisa laysku waafaqsan yahay marka aada iyo aad buu nebigu uga digay sala allahu alayh wasalam in xabaalaha masjida laga dul samaysto saas aawadeed nebiga waxaa lagu aasay gurigiisii baytu caaisha qolkii caaisha ayaa lagu aasay bannaan sababta loogu aasi waayeyna waa laba sababood sabab xadiiskaasaa sheegay oo waa in laga baqay in korkiisa markaa laga dhigto masjid laga dhigto ama korkiisa salaad lagu tukado sababta labaadna xadiis kalaa sheegayoo nebi kastaaba bartuu ku nafbaxaa lagu aasaa halkaa naftu kaga dhacday baa waajiba nebi kastaba in lagu aaso nebigana wuxuu ku nafbaxay oo ku dhintay qolka caaisho gudihiisa ayuu ku dhintay bartii xabaasha looga qoday bartii baana lagu aasay mas'alada marka laga hadlo dadka qaarkood markiiba waxaa ku soo degdegaysa mas'alo ah maxaa loo diidayaa in nebi ama weli in xabaashiisa masjid laga dul sameeyo maxaa loo diidayaa sawta nebiguba sala allahu alayh wasalam uu ku aasan yahay masjidkiisii masjidurasuul sala allahu alayh wasalam shubhadaa jawaabteedu waxay tahay masjidka iyo guriga uu nebigu ku aasan yahay waa kala baxsanayd oo iskuma jirin qolka lagu aasay qolkii caaishuu ahaa gurigiisii baanu ahaa nebiga sala allahu aleyh wasalam halkaasina masjidka kamay mid ahayn gidaarka masjidkuna xagga kale u ka xigay waa dambe ayaa waxa dhacday masjidkii in la waasiciyo o la ballaadhiyo oo saxaabada badankoodiiba dhimatay wakhtigii taabiciinta ayaa masjidkii la waasiciyey oo la ballaadhiyey dabeedna dadkii waasicinayey ayaa markaa oo boqorrada ahaa ayaa xaggan markaa soo gudageliyey oo qolkii gudageliyey gidaarka masjidka ee mid ficilkii saxaabada ku dhacday ma aha mid wakhtigii nebiga xaasil ahayd oo qolku uu masjidka ka mid ahaana ma aha miduu nebigu ogaa ama ku dardaarmayna ma aha miday saxaabadii sidaas sameeyeenna ma aha miday iyagu ku taliyeenna ma aha wakhtiga arrinkaasi dhacayna culammadii noolayd qaarkood waa diideen oo waa inkireen oo waxay yidhahaan sida ayaan la samayn oo looma se joojin buqcadda uu nebigu ku aasan yahayna waa gurigiisii marnaba masjidka kamay mid noqon laakiin qalad wuxuu ku dhacay xaydaanka masjidku inuu xagga kale ka maray qaladkaasina wakhtigii saxaabada ma dhicine kadib buu dhacay sidaas aawadeed uma deliil ahaa in waxa weeye xabaal in masjid laga dul samayn karo taas iyadaa uma daliil aha oo mid laga qaadanayo ma aha masalada caynkaasna waxaa si fiican uga warrama kutubta ahlucilmiga aad bay uga warramaan kutubta aadka sida fiican uga hadashayna waxaa ka mid a ah taxdiiru saajid min ittikhaadi alqubuuri masaajid si fiican buu u tafsiilinayaa masaladana uga hadlayaa axaadiista iyo adilada ku soo aroortay iyo aqwaasha culammada iyo a'immada madaahibtu waxay ka yidhahdeen yidhahdeenna dhammaan sheegaya a'immada madaahibtuna dhammaan waa isla ogol yihiin in xabaalaha salaad in lala dul doonto iyo in korkeeda masjid laga sameeyo midnaba markaysagaa inayna bannaanayn a'immada madaahibtao dhan baa isla ogol imaamu shaafici raximah llahu wuxuu yidhi akrahu an yucadama makhluuqu xata yutakhada qabruhu masjida makhafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu min annaas umka inay ku taallaa shaafici ku naskaray waxaan nacayaa buu yidhi shaafici in ruux makhluuqa in la weyneeyo xabaashiisa korkiisana masjid laga dhigto weynayntii ay taa keensato waxaan sidaa u karaahiyaysanayaa makhaafata alfitnati calayhi cidda masjidka ka dul samaysanaysa inay ku fitnowdo baqasho aan uga baqanayo daraaddeed wa calaa man bacdahu min annaas dadka kale ka dambeeya qarniyada dambiina inay ku lumaan oo ku fitnoobaan baqasho aan ka baqanayo daraaddeed baan u karaahiyaysanayaa oo u nacayaa buuri karaahada wuxuu uga jeedaa karaahatu taxriim karaahatu tansiih uma jeedo karaaha xaaraantinimaynu uga jeedaa ee karaahatu tansiih ugama jeedo waxaana taa caddaynaysaa in karaahatu taxriim uga jeedo waa kan u sababeeyey makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu min annaas fitnadu uga baqayaana waa fitnadii shirkiga fitnada shirkiga yacni baqashada looga baqanayaana waxay keensanaysaa taxriim bay keensanaysaa ee karaahatu tanziihi keensan mayso saas aawadeed ba xataa culammada shaaficiyada iyo culammada kaleba ay ku dareen dunuubta kabaa'irta inay ka mid tahay in xabaalaha masjidda laga dul samaysto alfaqih ibnu xajar alhaytami faqiiha ibnu xajar alhaytami la yidhahdo waa faqiihu madhab shaafici waa saaxibu nihaaya wagayriha waxa uu leeyahay kitaab kabaa'irta uu kaga warramo oo la yidhahdo azawaajiru can iqtiraafi alkabaa'ir oo dembiyada kabaa'irta uu ka digayo kitaabkiisaasi wuxuu ku qorayaa dunuubta kabaa'irta inay ka mid tahay waaweyn in xabaalaha masjidda laga dul samaystaa inay dunuubta kabaa'irta ka mid tahay yacni waynu garan karaa madhabu shaaficiya muta'akhiriintu aad iyo aad waxay u ictimaadaan ibnu xajar alhaytami iyo ramli ilaa ay culammadii hore ee shaaficiya ay ku ilaaween oo ay bartaanun yaga aqwaashooda iyo markaysaga ay laazimaanun tuxfiya nihaaya oo ay dabeed ka hadlaan masaa-isha isku khilaafsan yihin keebaa arjaxa oo ay dabeed ula baxeen qamarayn wadaad soomaaliyeed masaluu sheegay oo markaasaa dabeedna lagu yihi masalada maxaa u daliila markaasuu qamaraynkaa qoraya yani ibnu xajar alhaytami iyo ramliga ayaa labaduba qoraya labada dayax baa qoray buuri war maxaa u daliila buuri markaasuu qamarayn haddaad maqasho iyagaaba daliila buuri ah, qamarayn haddaad maqasho buuri war iyagaaba daliila kay odhan jireen haddaad maqasho iyagaaba daliila isaga laftiisii baa wuxuu tilmaamayaa ay ictimaadayeen inay dunuubta kabaa'irtaa ka mid tahay xabaalaha in masjidda laga dul samaysto azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir baanu ku caddaynayaa axaadiista lacnadda iyo sheegaysana waa soo aroorinay waxaanay culammadu yidhaahdeen masjidka iyo xabaasha kolba kii meesha u horreeyey ayuunba xukunka leh buqcadda haddii masjidnimadu ku horraysay masjid bay noqonaysaa xabaasha masjidka la gudageliyeyna waa in laga saaraa meelaha qaarkood waxaa la sameeyaa masjidada in lagu aaso halkan mixraabka ku dhow ama safkan horeba in lagu aaso markaysa marka waxaan yani dad awliya laga aaminsan yahay markaasaa sidii lagu gurayey marka oo sidaa loogu aasayey ayaa meelaha qaarkood waxa dhacday in masjidkaba inta ka banaanay ay yaraato waayo shiikhii dhintaba waxaa lagu aasaya masjidka gudihiisa safka horea baa lagu aasaya ka labaad baa lagu aasaya ka saddexaad baa lagu aasaya dadki inta dambey ku tukanayaan mixraabki waxaaba ka sokeeya xabaalaha ku jira markaasaa dadkii soo gelayaan markaasaa dabeedna waxa weeye ay ka barakaysanayaan halkaana ku tukanayaan baatil weeye taas waa midaan bannaanayn marka mawdica haddii masjidnimadu u horreysay qabri mawdicaasi noqon maayo xukunkii masjidnimuu ku baaqi yahay waxaana waajib in laga saaraa waajiba waxaan ka hadlayaa xabaal masjidka gudihiisa ku jirta haddii mawdica qabrinimadu ka horrayso oo xabaashu ka horraysayna oo masjidka laga dul dhisayoo mar dambe masjidku yimi waxay ahlucilmiga qaarkood fatwoodeen in mawdicaasi masjid aanu noqon karin ruuxa maqbuurka ku aasan baana u xaq leh isagana waa in la dumiyaa waayo waa masjidu diraar waa masjid macsi lagu aasaasay oo lagu bineeyey waajib waxa ah xabaasha masjidkan la dul saaray ee masjidku ku soo dariyey in laga dulqaadaa waajiba qofkan maqbuurkaa ah in la dulmiyaa ma banaana xabaasha tukashada lagu dul tukanayo lafteedu waxay soo gudagelaysaa in masjid laga dhisay walow yaan laba dhisinbe allahuma ilaa salaatuljanaaza qofka aasan in lagu tukanayo mooyaane ruuxii la aasay hadduu ruux doono salaatuljanaaze inuu ku soo tukado xabaashina ay cusub tahay intuu tago xabaashii ayuu ku dul tukanayaa salaatuljanaaziyi taasi waa mustathnan waxaa ka reebay axaadiista ku soo aroortay waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadh masjidka xaadhi jirtay ayuu waayey markaasuu yuhi gabadhii xaggay ka dhacday markaasalay way dhimatayoo goor habeenay dhimatay wa aasnay afalaa aadantumuuni buu yihi uma isu ogaysiisaan markaase yaa rasuulallah habeen bay ahaydoo maadaamay habeen ahayd baanu iska daynay oo aanu isina hadhibina ikaxeeya buu yihi xabaashii geeyey nebigii sala allahu alayh wasalam waxay tuseen xabaashii bay tuseen salaatuljanaazihi nebigu markaasuu ku dul tukaday xadiidkaa waxaa laga qaataa salaadda salaatuljanaazaha ruuxa maqbuurka ee aasan in lagu dul tukan karo isagoo aasan in lagu dul tukan karo culammada qaarkoodna waa sii waasiciyeen oo waxay ku sii dareen salaatuljanaazo oo dhan bay yidhahdeen oo markuu naxashka saaran yahay laftiisa xabaalaha waa lagu tukan karaa ayay yidhahdeen laakiin mas'aladaas dambe iyadu waa qalad oo markuu naxashka saaran yahay loogama qiyaasan karo marka uu aasan yahay waayo faariq muctabara udhaxeeyo naxashka markuu ruuxu saaran yahay waa la naqlin karaayo xabaalaha waa lagala durki karaa lagala fogaan karaa laakiin markuu xabaalan yaho dhulka ku dhex jiro lama rari karo in xabaasha la faga mooyaane xabaasha in la fagaana ma banaana oo sababtaas waa lagu tukanayaa in loo fagaa mid bannaan ma aha mar hadday sidaas tahay labada suuro waa kala duwan yihin la ysagama qiyaasan karo waa midda kale xadiis kalea ku soo arooray oo sheegaya nebigu sala allahu alayh wasalam nahaa an tusalla aljanaa'izu bayna alqubuur nebigu wuxuu reebay janaasooyinka xabaalaha dhexdooda in lagu tukaduu nebigu nahiyey oo reebay xadiidkana dabaraani baa soo wariyey awsadka inuu kusoo wariyaan filaya culamada qaarkoodna waxay aan sanadkiisu waajayin ta kale adilada caamkee kalena waa u deliil nebigana lagama soo rarin salaatuljanaazo ruuxu aanu aasnayn inuu xabaalaha dhexdooda ama agtooda ku tukaday iyagoo xabaalihii ka horeeyo ama xabaalaha dhexdooda u ku jiro marka almuhim xadiidkani wuxuu sheegayaa laa tusallu ila alqubuur marka hadday dhacdo in waxa weeye masjid agtiisa inuu ku aasan yahay ruux ku aasan yahay waa in markaa gidaar lagu geedaamaayo lagu xidhaa si aan xabaashu u muuqanin oo aan loo arkin waxaanay culammadu yidhaahdeen hadduu ruuxa aasan ee xabaasha ku jiraa uu ka xigo xagga qiblada hadduu ka xigo gidaarka masjidku kuma filla ee waa in gidaar kale loo sameeyaa oo lagu dahaarayo lagu qarinayo si aanu u muuqanin xabaashu u muuqan sidaas iyadaabay ahlucilmigu fatwoodeen oo ay markaa sheegeen laakiin hadduu masjidka dhexdiisa ku jiro waa in labada mid lasoo reebaa oo hadduu markaa xabaashu ay horraysayna waa in masjidka la dumiyaa waayo waa masjidu diraar laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih haddii masjidka horreeyeyna waa in xabaasha laga dhex saaraa hadday xabaashu masjidka ku dhex jirto walaa tajlisu calayha xabaasha ha ku dul fadhiisanina ruuxa aasani xurmuu leeyihi sidaas aawadeed xabaashii in dusheeda la tallaabsado oo laysku taago ama lagu dangiigsado ama lagu dul fadhiisto ama lagu dul tunto mid bannaan maaha waa xaaraan waxaanu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lian yaqcuda axadukum calaa jamrin fatuxriqa siyaabahu fataklusa ilaa jildihi khayrun lahu min an yajlisa calaa qabrin rawahu muslim fii saxiixi wuxuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam midkiin dhuxul nool inuu ku fadhiisto oo dhuxushaasi maradiisa ay gubto oo jidhkiisa u soo tallawdo oo soo gaadho waxay uga khayr badan tahay inuu midkiin xabaal ku dul fadhiiso marka xabaashi in lagu dul fadhiistaa ma bannaana culamada qaar baa laga soo naqliyey inay axaadiista fadhiga diidaysa xabaasha in lagu dul fadhiisto inay ku fasireen oo ku awileen waxaa looga jeedaa in lagu dul saxaroodaa la diidaya jawaabtu waxay tahay saxiixa ahi in lagu dul saxaroodaa waa kasii darantay laakiin fadhiga caadiga ah in lagu dul fadhiistaana ma banaana waayo qucuudka waxaa daahira in looga jeedo fadhi caadiya ah. waxaa kaloo sii caddaynaya nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu arkay nin ku dangiiga xabaal oo suxulka dul saaray markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa tu'di saaxiba alqabri ha dhibin ruuxa xabaasha ku aasan ku jira ha dhibin baa nebigu yidhi sala allahu alay waslam xadiidkaasina waa saxiix marka wuxuu caddaynayaa dangiigga lagu dul dangiigsado waxaa la mida oo ka sii daran in lagu dul tunto ama lagu dul fadhiistee inay tahay dhibis la dhibaayo ruuxa aasan oo ay tahay midaan bannaaneyn dadka qaarkood xabaalaha korkoodii bay dhisteen oo inta la xaadhay oo markaysagaa raadadkii xabaasha laga baabi'iyey oo laga masaxay baa baloodho laga dul jeexay guryaa laga dul dhistay suuliyaa laga dul qotay waa lagu dul seexday waa lagu dul tuntay waa lagu dul tukanayaa waa lagu dul saxaroonaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dulmigii intuu farabatayba amwaaddii dhimatay in sidaa loo dulmiyo oo lagu dul tunto oo lagu dul seexdo oo marka iyagii markaa lagu dul saxaroodo yacni dadka qaarkood ay samaynayaan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii noolaa dulmigii la dulminaya waa laga sii tallaabay kuwii markaa aasnaa ee xabaallaa ayaa markaa inaga ammaan waayey oo dad badani sidaa ku samaynayaan oo ay baloodhaysanayaan oo ay dhisanayaan oo ay ku dul saxaroonayaan markaasaa saacad walba waxaa uga socda dembi qaarkood intay xaadheen oo yacni markaa dhagxantii ka tuureen oo baloodheeyeen bay iibiyeen markaasaa dad kale dhisteen in alla inta dadkaa kale ay dhisanayaan ee ku intifaacayaan ee ku dul tumanayaan ee ku dul seexanayaan yacni isagiina dembigaasi waa u socdaa waxaa laga yaabaa qarniyaal inuu dembigaasi u socdo isagoo iska dhintay inuu qarniyaal dembigaas saacad walba dembi uga socdo salaada lagu dul tukanayo xabaalahaas waxay noqonaysaa salaadaan ansaxayn salaadaan ansaxayn ayay noqonaysa nahyigii nebigu sala allahu alayh wasalam nahiyey nahyigii nebigu sala allahu alayh wasalam nahiyey ayay markaa soo gelaysaa cidda samaysayna u nacdalay nebigu sala allahu alayh wasalam taasay soo gelaysa waxaa waajiba arrinka noocaasa marka laga toobad keenaayo in dembigii laga baxo xabaasha xabaalnimadeedii lagu celiyo guryaha laga duldhisayna la dumiyo ee guryihii lagu laga duldhisay ayaan ku intifaacayaa oo ku raaxaysanayaa ama markaa intaan sii iibiyaan lacagteedii ku raaxaysanaya hadhowna astakfirullah wa atuubu ilayhi baan odhanayaa tawbadii arrinkaa kama asixin waayo tawbadda waa in dembiga laga fuqa dembigii haddaan laga fuqin oo laga bixin tawbadda laga toobad keenaya asixi mayso meelaha qaarkood oo sidaa loo dhistay waxaa loo bixiyey ifyo aakhiro maxaa intii aakhiro loogu bixinayaa yacni dadna hoostay ku aasan yihiinoo yacni marka waxa weeye qaar lagu cadaabayo iyo qaar loogu nicmaynayaba ay ku jiraan qaarna korkay ka ceeshayaan oo ku raaxaysanayaan markaasaa waxaa loo bixiyay if iyo aakhiro meelo badan baa saa lagu magacaaba waajib waxa ah meelaha amaakintae xabaalaha ahaan jiray ee guryaha laga dul dhisay waxaa waajiba guryaha in la dumiyo xabaashana xabaalnimadeedii loo celiyo geydh lagu xidho sidaas iyadaabaa waajiba cidda ficilkaa ku dhacday ama ka qayb qaadatayna toobadkeenka ay ka toobad keenayaan waxay ku xidhan tahay inay dembigii ka baxaan oo marka hore iqlaaca ka sameeyaan haddaynay ka bixin dembigu sidiibuu ugu soconaya walow kumaankun goorba astaqfiru allah waatuubu atuubu ilayha bay yidhahdaanbe wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu atuubu ilayk